bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الmؤlf xafidh اllah fuqdan الxadiiثi min kutb الraawi waxaan soo haynay kitaabkii qawaacid اlcilal wa qara'n الtarjiix qaraa-intaan ku jirnay oo tarjiixa qaraa-inu tarjiixa weliba khaaska ah ayaan ku jirnay kuwii caamka ah waa ka baxnay min qaraainta khaaska ah min qaraa tarjiix alkhaasa waxaa ka mid ah fuqdaanu اlxadiidi xadiidka in laga waayo min kutubi raawi raawiga kutubtiisa ninkan maalan xadiidka laga warinayo wuxuu leeyahay kutub ou axaadiidtiisa ku qorto kutubtii marka axaadiidtiisa uu ku qoran jiray baa laga waayey xadiidka marka haadihi qariina weeyaan tadullu calaa ana alxadiida mucallun waa qariino tusayso xadiidkaas in cilla ay ku jirto waa qariina iska caamana maahano waa qariina khaasa waay qaala wahada kani wuruuduhu soo arooritaankiisa qaliilun waa yaryahay wa min amhilatihi tusaalooyinkiisana waxaa ka mid ah xadiidu al-a'immatu min quraysh xadiidkaas lahu ciddatu duruqin ayuu ku yimid ayuu leeyahay minhaa waxaa ka mida duruqdaa maa rawaahu anas bnu malikin radia allahu canhu wa jaa-a ayuuna ku yimid minhaa waxaa ka mida asaniida riwaayatu ibraahima bni sacdin can abiihi oo sacd ibraahim bnu sacd almadani can abiihi sacd bnu ibraahim waaye cabdiraxmaan bn cawf iyo galaa can anasin wahada kanina sanadun sanad waayo daahiruhu sixatu daahirka ka muuqdo waa saxiix daahiruhu sixa ilaa ilaa ana alimaama axmed laakiin imaam axmed acalahu waa cileeyey biqowlihi buuna ku cileeyey uu yidhi laysa hada fii kutubi ibraahim ibraahimka xadiidkan loo aaneynayo laga warinayo kutubtiisa kuma jiro walaa yanbagii mana haboona an yakuuna lahu aslun inuu asalba lahaado marka xadiidku asal male buu leeyahay kitaabkii ibraahim haddiiba laga waayey kitaabkiisa ma warinin isaga way oo hadduu isagu warin lahaa kitaabkiisaa laga heli lahaa wa qaala aydan sidoo kale wuxuu yidhi kutubu bni jurayjin ibni jurayj kutubtiisa mudawanatun waa qoran tahay fiiha axaadiiduhu axaadiidtiisaa ku dhex sugan man xadatha canhum qofkii ka sheego uma laqiitu yani caطaa'an ayaan la kulmay uma laqiitu fulanan aan la kulmay kadib saa ka sheego falow kaana maxfuudan canhu wararkaa marka laga sheegaye riwaayaadka hadee agtiisa maxfuud ka tahay lakaana hada kani wuxuu ahaan lahaa fii kutubihi wa muraajacaatihi kutubtiisa iyo muraajacaadkiisa isaga lagu yacni waxyaabihii ardadiisa ibnu jurayj baa ugu weynaadee waxaan ujeedaa ardadiisii waxyaabihii ay isaga isku celceliyeen iyou ku sugnaan lahaa mar haddii muraajacaadkiina laga waayo kutubti kutubtiisiina laga waayo macnaha maxfuud ma ahanuu ka wadaa wa qaala aلduhliyu maxamed ibn yaxya duhli waxa uu yidhi mucillan isagoo cilaynayo lixadiidi nawaasi اlkhayl xadiidkaas lam yakun fii asli cabdirazaaq xadiidkaa wuxuu leeyahay cabdirazaaq kitaabkiisa asalka ah kuma jiro marka yani muxuu ku cileeyey kitaabkii cabdirazaaq ma ku jiro maadaama uunan ku jirin isagaa warinayana la yiri cilaa cilo uga dhigeen taana waa qariino marka xadiidka inuu mucal yahay tusayso wa qaala bnu maciin mucilan lixadiidin isagoo xadiid cilaynayo wuxuu yidhi lam yuujad fi kitaabi daraawardiy cabdulcaziiz ibni moxamed adaraawardi kitaabkiisa kuma jiro wa akhbaranii wuxuu ii sheegay man samica kitaaba alcalaa min adaraawardiy kitaabka calaa dadkii dhegey oo daraawardi ka maqlay wuxuu ii sheegay inamaa kaanat saxiifa saxiifo inay ahayd daraawardi can ilcalaa laysa hada fiiha saxiifadaana xadiidka saxiifadaana xadiidkaas kuma jiro wa kaana abu xaatimin abuu xaatim wuxuu ahaa min akthar اlculamaai ihtimaaman culimmada kuwa ugu badan buu ka mid ahaa ihtimaamka siiyo bihadihi اlqariinati qariinadan famin dalika waxaa ka mida qowluhu mucilan isagoo wax cilaynayo uu yidhi low kaana saxiixan hadduu saxiix ahaan lahaa lakaana fii musanafaati bni abi caruuba saciid bnu abi caruuba musanafaadkiisa lagu arki lahaa yani waxa uu sidaa dhahayo waa xadiid saciid laga warinayo maaha xadiid kale saciid ibnu abi caruuba xadiid laga warinayey ayuu leeyahay hadduu sugan yahay uu ka sugan yahay kitaabkiisa ku sugnaan lahaa wa qaala ayضa wuxuu yidhi wakana alwaliidu ay ibnu muslim alwaliid ibnu muslim wuxuu ahaa sanafa kitaaba الsalaaة kitaabu salaha ayuu qoray axaadiidta salaada ee u wariyey buu kitaab ka qoray walaysa fiihi hada alxadiid xadiidkanna kuma jiro marka waxbuu ku cilaynaya waqaala qaala hada alxadiidu xadiidkan laysa huwa fi kitaabi abi saalix abi saalix xadiidkiisa kitaabkiisa kuma sugna can اleyth nadartu fii asli اleyth ayaan fiiriyey walaysa fiihi hada alxadiid kitaabka leythna waan fiiriyey kuma jiro marka xadiidkan waa cilaysan yahy wakadalika qaala daara quطniyu wuxuu yidhi walaa yahbutu hada alxadiidu xadiidkan ma sugnaanayo liannahu laysa fii kutubi xamaad bni salma almusannafaati kutubta xamaad bnu salma ee la alifay ee la sanifay kuma dhigna intaanu amhilaha marka wuxuu u keenay qaraa-inta khaaska waxaa ka mid a ah, haddii imaamku uu yahay marka yacnii mid axaadiidtiisa kutub ugu qorantao asal leh xadiidka la wariyo ee la qariibsado asalkiina laga waayo waa qariino marka lagu cilayn karo in asalku ka maqan yahay xadiidka inuu asalka musan musanifkaas ka maqan yahay yaa waxay daliil u tahay inuu cilaysan yahay mukhaalafatu raawi limaa rawaa qariinada toddobaad waxay tahay raawiga inuu khilaafo wixii uu wariyey masaladan marka waa muhim raawiga xadiiduu wariyey wuxuu khilaafay marka xadiidkii uu wariyey iyo qowlkiisa ah ayaa iskhilaafay cillo ma noqonaysaa ma la dhihi karaa war raawigaanu hadduu xadiidka isaga wariyey oo agtiisa ou sax ka yahay ma khilaafeen yani sidaa ma laysdhihi karaa markaa meeshaa marka waxaa isgelaysa laba mas'alo isaga marka midda ou raba saa sheegi doono kutubta usuulka iyo waxaa ku qoran ama kutubaha shuruuxda xadiidka iyo iyadoo culummadu isku isku hayaan ra'yiga raawiga iyo riwaayadiisa hadday iskhilaafaan ayuhumaa yuqadam ra'yigaysa maa la hormarinaa mise riwaayadaa la hormarinaa hadda maaha isagoo masaladuu ka hadlaya taas ra'yiga iyo riwaayada kee la hormarinaa maaha wuxuu ka hadlaya marka wuxuu leeyahy walaysa almuraadu hunaa meeshan marka muraadka ma aha maa yadkuruhu lusuuliyuun usuuliyiintu waxay sheegayaan ma maahan annagu inaan ka hadlayno bal ina xufaada alxadiidi xufaa xadiidka dadka xifdisan qad yuciluuna alxadiida almarfuuc waxaa laga yaabaa inay cileeyaan xadiidka marfuuca xadiidkii marfuucay waxay leeyihiin maba sugnaanin marka waxaa laga hadlaa waxay tahay marka xadiidka uunan sugnaanin laakiin mar laakiin marfuucii baa sugnaaday laakiin marfuuci baa sugnaaday mawquufkiina waa sugnaaday mawquufka iyo marfuuca ayuhumaa yuqadam marfuuci baa yaa sugnaaday mawquufkiina waa sugnaaday ayuhumaa yuqadam dabcan marfuuca la hormarinaa markaas masalada usuuliyiintu saasay ku saabsan tahay laakiin hadda waxaa laga hadlaa waxay tahay marfuuci baaba la cileeyey marfuuci marka hadduu mucal noqday mas'aladii usuulka meesha ma taallo marka mal fahmi meesha marka wuxuu leeyahay marka bal ina xufaad alxadiidi qad yuciluuna alxadiida almarfuuc waxaa laga yaabaa inay cileeyaan xadiidka marfuuca min jihati athubuuti xagga sugnaanshada la dilaalati xagga dilaalada ma ka hadlayaan ayaga ma sugnaaday waa waxay ka hadlayaan idaa warada can iraawi waa waxay cilaynayaan mararka qaar haddii raawiga uu ka sugnaado nafsihi raawiga laftiisa maa yadullu wax tusaayo calaa wahmi rafci marfuuca isaga yani la kor yeelay xadiidka qalad inay tahay wax tusayo ayaa marka yani ka soo arooray raawiga ow amase calaa mukhaalafatihi sariixa ama mukhaalafadiisa sariixa ah sawaan waxaa isku mid ah eh, eh, ikhtalafa fii riwaayati rafci am laa riwaayada rafcigaan laysku khilaafo mayaan laysku khilaafo qaala bnu rajab ibnu rajab waxa uu yidhi mubayinan dalika isagoo arrinkaa caddaynayo qaacidatun fii tadciifi xadiidi raawi raawiga xadiidkiisa daciifintiisa yay ku saabsan tahay idaa rawaa haddii uu warinayo idaa rawaa haddii uu wariyey maa yukhaalifu ra'yahu yani xadiidka raawiga raawiga xadiidkiisa daciifintiisa goormaa la daciifinayaa hadduu wariyo wax ra'yigiisa idaa rawaa maa yukhaalifu ra'yahu hadduu wariyo wax ra'yigiisa khilaafayo wuxuu yidhi qad dacafa alimaamu axmedu imaam axmed wuxuu daciifiyey waakharu lxufaadi xufaadda badankood axaadiida kahiira axaadiid fara badan bimidli hada kanoo kaley ku daciifiyeen uma dakara wuxuu sheegay amhilatan lidalika wa minha amhilada waxaa ka mid ah xadiidu bni cabaas radia allahu canhu ana imra'atan rafacat sabiya lilnabiy sal l slam haweeney baa cunug yar bay kor usoo qaaday wa qaalat waxay tihi alihada xajun kan xaj ma leeyahay qaala nacam buu yidhi haa walaki ajrun faqad dakara albukhaariyu bukhaari wuxuu sheegay fii taariikhihi alkabiir uu ku sheegay alikhtilaafa ikhtilaafka la iskugu khilaafay xadiidka calaa ibraahima bni cuqba wathawrey iyo thawri fii waslihi wa irsaalihi mawsuulnimadiisa iyo irsaalkiisa uma qaala markaasuu wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka baqayaa an yakuuna hada mursalan fi lasli asal ahaanta inuu mursal yahay mukhaalafaa la hayaa ma aragtaa marka xadiidkan wasli irsaala awal laysugu khilaafay markaasuu wuxuu yidhi irsaalkan u malaynayaa eh, inuu asalkiisu uu saa yahay uma dakara riwaayata abi dabyaan ayuu sheegay iyo wa abi safar can ibni cabbaasin qaala u fiirso midaan marka ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi waa min qowl ibni cabbaas ayumaa sabiyiin sabi kii ahoo xaja xajiyo uma adraka dabadeed qaan qaangaaro facalayhi alxaju xaj baa korkiisa oo laga rabaa hadduu isoo yar xajiyey ee uu qaan gaaro xajka islaamka weli waa lagu leeyahay qaala albukhaariyu caqibahu bukhaari marka xadi hadalkan gadaashiisa wuxuu yidhi wa hada almacruufu can ibni cabaas kan ayaa ibnu cabaas laga yaqaanaa xaggii agtiisa hadda meeshaan marka maxaan ku haynaa meeshaan yacni ibnu cabaas fatwadiisa oo mawquufka ah qariina waay fiiri waa qariina khilaafkii awal jiray ayay jaanib rajaxaysaa khilaafkii awelba jiray ayay jaanib rajaxaysaa waayo xadiidkan awalba waxaa laysugu khilaafay mawqu yacni mursalnimo iyo mawsuulnimaa awal awalba u khilaaf ka taagnaa mawsuul iyo iyo mursal irsaal iyo wasli markaasaa waxaa lagu rajaxay in jaanibka dacfiga irsaalka iyo wasliga jaanibka dacfiga kee ah mursalkaa daciifa soo maha jaanibkaas maxaa lagu rajaxay waxaa lagu rajaxay ibnu cabaas fatwadiisa waxay waafaqaysaa xadiidkaas marfuuca inuunan jirin marka ay waafaqay marka tan waxaa loo isticmaalay qariino ahaan ee qaacido maaha iyada ee meel kastoo raawiga riwaayadiisa iyo ra'yigiisu iskhilaafaan ra'yiga hala rajaxo lama dhihin laakiin khilaaf awal jiray ayaa jaanib yaa la rajaxay iyadoo la isticmaalayo ra'yiga raawiga farajaxa albukhaariyu wuxuu rajaxa alirsaala irsaalka lilikhtilaafi fiihi ufiirso ikhtilaafka marka meeshaa ku jiro laysku khilaafo mukhaalafada darteed qaacidadu marka waa almukhaalafa wa jacala almawquufa mawquufkana wuxuu ka dhigtay almukhaalifa ee wax khilaafay ee riwaayada marfuuca khilaafsan qariinatan qariina ayuu ka dhigtay calaa tarjiixihi rajixitaankiisa laa sababan waxiidan lidalika sabab gooni ah kama dhiganin yani mawquufkaani sabab gooni oo keligeed wax ku rajaxay kama dhigin laakiin mukhaalafadaa ahayd qaacidada guud haddana mukhaalafadiiba wuxuu rajaxay jaanibka irsaalka oo dacfiga isagoo qariino ka dhigtay mas'aladan aan hadda hayn wa min almacluumi shayga marka macluumka waxyaabaha la ogyahay waxaa ka mid a ah, ana ariwaayata riwaayada muqadamatun cala ara'yi almujaradi riwaayada waa laga hormarinaa ra'yiga mujaradka taa waa la ogyahay goorma waayo laakiin idaa habataa jamiican waa markay labada isla sugnaadaan mawqif mawquufkiina waa sugnaaday ra'yiga raawiga ra'yigiisa waa sugnaaday marfuucii xadiidkii rasuulkana waa sugnaaday markaas yaa la hormarinaana marfuuca laakiin marfuuciiba anba weli sugnaanin oo mukhaalafo iyo cilaa waxbaa jiro markaasaa ra'yigii raawiyiina waa khilaafay oo marfuuci khilaafay ra'yigii raawigana waa isxoojinayaan marka qariinadan oo ra'yiga raawiga iyo awalba mukhaalafadii hore u jirtay jaanibka waxay rajaxayaan marfuuc la-aanta ah ma la gartay marka meeshaas masalo marka aada muhim u ah ee keliya laga fiirin maayo ra'yi riwaaya hadday iskhilaafaan ayumaa yuqadam waa markay sugnaadaan taas labadu laakiin hadda rafcigii baaba ma sugnaaday laysku hayaan marfuuc marfuuci walaakina alxufaada xufaadu jacaluu waxay ka dhigeen mukhaalafata raawi raawiga mukhaalafadiisa limaa rawaa waxa uu warinayo waxa uu wariyey ou khilaafo qariinatan bay ka dhigeen qariina calaa wahami riwaayati riwaayada qaladkeeday u deliishadeen laa muqadamatan calayha maaha in laga hormarinayo wa farqun ayaana bayna alamrayni dhaxeeyo waadixun oo iska cad hada maca maa qad yaxtafu biuruqi weliba kani waa waxa la jiro maca maa lala qabo qad yaxtafu yacnii gaararka ka gelaayo yani biuruqi uga gelaayo uruqdii min qaraa-ina ukhraa oo qaraa-in kale oo yatabayanu biha sawaabu sawaabka uu ku caddaanayo wa min alamhilati calaa dalika waxaa ka mida mima qad takfaa mukhaalafatuhu waxyaabaha mukhaalafadooda weliba ay qarsoomayso waxaa ka mid a maa rawaahu mujaahidun can ibni cumar radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sal l slam nabigaan maqlay akhara min cishriina mara labaatan jeer wax ka badanaa nebiga ka maqlay yaqra'u fi rakcatayni labada ragco isagoo ku aqrinayo qabla alfajri fajarka ka hor iyo warakcatayni bacda almaqribi labada ragco maqribka ka dambayso qul ya ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad saasuu yidhi qaala muslimun imaamu muslim wuxuu yidhi mucilan hadihi riwaaya isagoo riwaayadan cilaynayo yani riwaayada ibni cumar wax laga hadla xadiidka xadiidka ma sheegayno kulligiis riwaayada ibnu cumar isagoo cilaynaya imaam muslim wuxuu yidhi wahada alkhabaru wahamun khabarkan ibnla eh, warinayo waa qalad can ibni cumara ibni cumar xaggiisa qaladay ka tahay in ibni cumar saa looga wariyo waddaliilu calaa dalika arrinka tusayana waxaa weeyaan alriwaayaat athaabitatu can ibni cumar riwaayaadka ibni cumar ka sugnaaday anahu dakara maa anahu dakara wuxuu sheegay maa xafida can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama min taطawuci salaatihi bاlleyli wالnahaari wuxuu ka xifdiyey nabiga xaggiisa salى اllahu عalayhi wasalam salaadaha sunnooyinka ou habeenkii maalinkii dukado fadakara wuxuu sheegay ibnu cumar cashra rakcaatin toban ragco uma qaala markaasuu yidhi wa rakcatay lfajri akhbaratnii xafsatu rakcatay lfajri xafsaa ii sheegtay qaala muslimun muslim marka wuxuu yidhi fakayfa samica minhu sidou nebiga uga maqlaa marka akthara min cishriina mara labaatan jeer wax ka badan qiraa'atahu fiiha qiraa'adii wuxuu ku aqrinayay sidee labaatan jeer ka badan oo uga maqlaa uma yukhbiru dabadeed oo u sheegayaa annahu xafida rakcatayni labada ragcaba jiritaankoodaba inuu ka xifdiyey min xafsata uu ka xifdiyey can اnabiy sal ا l slam wuxuu leeyahay hadda fiiri waxaa iskhilaafay xadiidkii hore waa marfuuc oo ibnu cumar baa waxaa laga wariyey inuu leeyahay rasuulkan ka maqlay labaatan jeer wax ka badan salaada fajarka isagoo ku aqrinaayo qul yaa ahlkaafiruun iyo qul huwa allahu axad kaas waa marfuuci soo maa waxaa mawquuf ah marka ibn cumar wuxuu ka hadlayey salaadihii uu nebiga salaadaha sunnooyinkaoo nebiga uu ka xifdiyey markaasuu wuxuu ka reebay labada ragcoo fajarka ka horeyso dabcan waana la fahmi karaayo saacadda nebiga uusan u gelin waayo saacadda nebiga uunan uunan la joogin waayo marka wuxuu leeyahy labada ragco fajarka ka horeyso waxba kama xifdinin nebiga bal waxaa ii sheegtay xafsa xafsa iiga warantay marka waxaa isdiidaya labaatan mar ka badanaan ka maqlay iyo maba ka maba waxba kama haayo xafsa ii sheegtay waa isdiidayaan kan marka wuxuu shabahayaa mawquuf ra'yi marka mawquufkao kale u shabaha marka mawquufkani wuxuu cilaynaa marfuucaas marka xadiidka marfuuca ibnu cumar loo aaneynaayo loo tiirinaayo inuu mucal uu yahay ou daciif yahay waxaa u daliila qisadan dambe hadalkaana marka alimaam muslim kitaabkiisa atamyiiz ayuu sidaa ku yiri meeshaas marka maxaan ka fahmaynaa waxaan ka fahmaynaa asxaabu ulxadiid ama culamaa ulxadiid keliya inaynan fiirinin umuur daahira oo iska muuqmuuqato keliya inaynan uga kaaftoomin xadiidka tasxiixintiise bal matniga xadiidka laftiisa lahum yacni naqdun fi lmutuun mutuunta naqdi bay mutuunta ku leeyihiin asaaniidday wax ku naqdiyaan hadalka xadiidku sida u dhacaayo yacni maahan wax oo iska eh, hal hal lagu daray oo kale iska fiirinayaan maaha ama raawigana ku jira waa daciif bis wuxuu wariyey waa daciif intaa keliya maaha raawigu waa hiqo sanadkii waa wasli waa la helay raawi walbaa sheekhiisa waa ka maqlay khalaas intaa keliya maaha bal mutuuntay naqdinayeen da naqdigan bal feeri ayb wakada acala albukhaariyu sidaas oo kale wuxuu yii wabinaxwi hada acalla abu xaatimin alraaziyu ayضa saasoo kale uu celiyey wakada acala albukhaariyu wuxuu cileeyay xadiida abi hurayrata marfuucan man istaqaa'a faqad afdar xadiidkaas biannahu qad ruwi wuxuu ku cileeyey biannahu qad ruwiya can abi hurayrata waxaa laga wariyey annahu kaana laa yaraa inuunan u arkaynin alqay-a mataga yufdiru saa'ima saa'imka inuu afuriyo ma arkaynin marka ra'yiga abu hurayra iyo maxaa iskhilaafay xadiidka loo tiirinayay marfuuca ah isaga marfuuci marka ma sugin bukhaari waa cileeyey cilladaasi marka yacni qawaacid qawaacidka cilalkau isticmaalaa qariinana wuxuu uga dhigaa uu ku xoojiyo tan oo haddii uu xadiidku sugan yahay oo jaanibka hubuudka uu raajix yahay abu hurayra ma fadwoodeen si ka duwan xadiidka bal rubamaa acalla alxufaadu waxaa la arkaa xufaaddu inay cileeyaan riwaayatan riwaayo mukhtalafan fiiha la isku khilaafay biqariinati mukhaalafati taabiciyi limaa rawaa ay ku cileeyeen taabicigu inuu khilaafay wixii uu warinayay kamaa acala daara qutniyu sida u cileeyey xadiida abi hurayrata can الnabiy sal ly slama anahu kariha sadla abu hurayra waxaa laga wariyey nabiga sal l slam sadliga inuu reebay qaala daara quطniyu wa ruwiya hada alxadiidu can caطaa baa laga wariyey can الnabiy sal ll slam mursalan caطaana waa wariyey xadiidka biduuni dikri abi hurayra isagoo mursal xadiid wa fii rafcihina nadarun marfuucnimadiisa war baa ku jiro lianna bna jurayjin ibnu jurayj rawaa can caطaa bn abi rabax uu ka wariyey anahu kana yasdilu fi الsalaa salaada dhexdeeda sadli buu ku sameey jiray sadliga marka gacmaha lasii daayay ha noqo waa lagu macneeyaa tii dharkana waa lagu macneeya marada marka wuxuu ku cilaynayaa taabiciga xadiidka ayaaba yacni ra'yigiisu riwaayadu ka duwan yahay iyadoo awalba marka mukhaalafo jirtay tanina marka waxay tusaysaa in cilo ay noqonayso qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wahada yudcifu dalika alxadiid xadiidkaasuu daciifinayaa kan wa qaala ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yidhi qaala daara quطniyu daara quطni wuxuu yihi fi lcilal rawaahu yaxya bnu sulaym can cubayd llaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara sanadkaas qaala daara quطniy wataabacahu baqiyatu can cubaydillaahi yaxya bnu sulaym waxaa mutaabiciyey baqiya wالصaxiixu can naafici wuxuu ku mutaabiciyey qaabkan macnaha wالصaxiixu can naaficin can saciid bni abi hindin can abi muusa waqad rawaa طalqu bnu xabiibin qaal ayaa wariyey qaala wuxuu yihi qultu libni cumara baa waxaan ku yidhi hal samicta min الnabiy sal ll ly slam fi lxariiri shay-a nabiga wax ma ka maqashay xariirta ku saabsan qaala laa buu yihi maya qaala fahada yadulukanu wuxuu tusayaa calaa wahmi baqiyata wayaxya bni sulaym fii isnaadihi inay ku gafeen yani xadiidkaa xariirta ee ku saabsanaa xadiidkaas waxma ka maqashay nebiga maya buu yidhi waxba kama maqlin xadiidkana xariirtuu ku saabsan yahay oo iyagu ay yacni e, sidaa ku wariyeen naafican ibni cumar ay ka dhigeen hadduu marka sugan yahay kama maqlin ma dhexeen rasuulka sal ll slam intaa marka wuxuu uga baxay qariinadaas ah e, mukhaalafatu raawi limaa rawaa sideed qariinada sideedaad oo khaaska ah wujuudu tafsiilin ow qisatin fi sanadi aw ilmatni xadiidka matnigiisa ama sanadkiisa dhexdeeda waxaa ku jirta tafsiil wax kala saarid ama qisaa ku jirta qiso sanadka dhexdiisa ama matniga dhexdiisa qisa ku jirta jaanibka marka qisada ay la jirto jaanib murajax ah waayo oo waayo qisadu waxay keenaya dabdi ninka hadduuba qisadii iyo tafsiil iyo meesha hadduu geliyo waa xifdisan yahay soo maa ayb taasuu marka rabaa qaraa-inta kusoo ku jirta inuu sheego faman rawaa qofkii weriye khabaran xadiid mursalan mursala maalan biqisatin maca qisatin xadiidkii mursal ahaan uu u wariyey isagoo mursal ahaan uu u wariyey qisana way la socotaa fa ina riwaayata dhinaca kale marka qisada ma la socoto fa ina riwaayatahu riwaayadiisa muqadamatun waa la hormarinaya calaa man dakara alkhabara waxdahu qofka xadiidka bis sheego mawsuulan isagoo mawsuul ah keenay oo ah mursalka kan kasoo horjeeda mujaradan min alqisati qisadana laga dhartiray laba jaanibaan aan jaanib waxaa weeye xadiidku waa mawsuul qiso lama socoto jaanibka kale waa mursal uu ku wariyey ninka kale qiso ayuu keenay jaanibka qisada aan la rajaxa leanna jaanibka qisada huwa aqrabu ila adabti dabtiga isagaa u dhow weliba wuxuu yidhi eh, ayb lianna dalika maxaa yeele kaagaasi dalaalatun waaye calaa xifdi lwal ninkii hore oo mursalka xadiidka mursalka ka dhigay qisadana la sheegay xifdigiisayna tusee taas qaala axmedu imaam axmed wuxuu yidhi idaa kaana fi lxadiidi qisatun xadiidku hadduu qiso leeyahay dalla calaa ana raawihi xafidahu raawigiisa inuu xifdiyeyay ku tusee dalla calaa ana raawiyahu xafidahu qaala alkhatiibu lbaqdaadiyu wuxuu yidhi waqad yurajaxu waxaa la arkaa in la rajaxo axadu lkhabarayni labada khabar midkood maxaa lagu rajaxaa bian yakuuna waaba inuu ahaado marwiyan fii tadaaciifihi ku daristiisa iyadoo ay yacnii lagu warinayo dhexdeeda qisatun qiso mashhuuratun caan ah mutadaawalatun weliba laysu dhiidhiibay macruufatun la yaqaano cinda ahli naqli culamaau naqli agtooda lianna maa yarwiihi alwaaxidu waayo halka qof waxa uu warinayo maca gayrihina ou la warinayo ayaa aqrabu u dhow fi nafsi nafsadda ila sixati sixada uga dhow ugu dhow mimaa yarwiihi اlwaaxidu halka qof waxa uu warinayo cariyan iyadoo ka dharla-dahay can qisatin mashhuuratin qiso mashhuura ah iyadoo ka dharla-dahay yacnii qiso qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ay wariyeen iyadoo ay riwaayada raawi ay ka dharla dahay oo aynan ku jirin iyo ninkan riwaayadiisa oo ay qisadaas mashhuurka ah ee lala wariyey ay ku jirto ee isla mid maaha marka labadooda oo nafta waxaa uga soo dhow buu leeyahy middaan qisada ay la socoto wa min shawaahidihi wa min shawaahidi ictibaari hadihi alqariinati qariinadan ictibaarinteeda waxyaabaha shawaahidda iyo daliilka u ah waxaa ka mida fi lmatni matniga dhexdiisa qowlu bni abi xaatim ibn abi xaatim qowlkiisa sa'altu abii aabbahay baan su'aalay can xadiidin rawaahu ashcad bnu cabdilmalik xadiid oo wariyey ashcad can ilxasan can sacd bni hishaamin can caaishata ana nabiya sal l slam nahaa can tabatuli nebigu wuxuu reebay tabatulka qofka inuu u go-o cibaado guurka ka tago warawaahu mucaadu bnu hishaami can abiihi can qataadata can اlxasan can samurata xadii xadiid samur oo ka dhiga ana nabiya sal ll ly slam nahaa can اtabatuli ayuu ree qultu waxaan idhi buu yihi marka ayuhumaa asaxu yaa labadaa yaa asaxsan qaala abi aabahay wuxuu yihi qataadatu axfadu min ashcad qataada waa ka xifdi badan yahay ashcad wa axsibu alxadiidayni waxaan malaynayaa buu yihi labada xadiid saxiixayni inay yihiin lianna lisacdi bni hishaam sacdi bni hishaam qisatan ayuu leeyahay fii su'aalihi caaishata qiso ku saabsan su'aaliddiisa aalidiisa uu su'aalay can tarki nikaaxi nikaaxa ka tegistiisa yacni tabatula buu ujeedaa hadda yaa iskhilaafay qataada iyo ashcad wuxuu leeyahay sida jaadada ashcad iyo qataada qataadaa xifdi badan oo waxay ahayd riwaayata qataada in la raaco ta kalena la daciifiyo tii kale laakiin oo ashcad oo warinaayo ma la daciifinayo iyaduna waa sugan tahay sababta loo sugay qariinada lagu sugay maxay tahay qariinada lagu sugay waxay tahay qiso ayaa sacd ibnu hishaam caa inuu xadiidkaas su-aalay qiso u leeyahay qisadii marka qariina waxay noqotay marka muqawiya kan marka kanna waa sax kanna marka waa sax lowlaa marka qariinadaas aysan jiri lahayn waxaa lagu soco lahay qaacidada guud ee ah qataadatu axfadu min eh, ashcad yaa lagu soco lahay wa qaala daara quطniyu daara quطni waxau yidhi xadiidu xajaajin gayru madfuuc wuxuu ka sheekeynaya xadiid marka wuxuu yidhi xadiidka xajaaj hayru madfuucin la riixi maayo ma la diidayo liannahu ataa bilqisati waayo wuxuu la yimid buu yidhi qiso ayuu kula yimid calaa wajhihaa sideeduu kula yimid wa shucbatu shucbana ikhtasarahaa waa soo gaadiyey marka shucba iyo xajaaja iskhilaafay shucbo xaafid ah oo la yaqaano isagu qisada ma sheegin xajaajna maanta waa laga badi lahay oo waa la riwaayada shucbaa laga rajixi lahay tiisa laakiin qisadou ku fakaday qisadu muxuu ugu fakanaa qisadu ziyaadatu dabdiyay tusee ninkan inuu wax aada uga warqabo aadna oo u xifdiyey taas waa wax matniga ku saabsan amaa fi sanadi sanadka fa min dalika kaaga waxaa ka mid a qowlu bni xajar ibnu xajar qowlkiisa murajixan isagoo la yani rajaxayo liriwaayatin riwaayo wuxuu yidhi hadalkan buu yidhi marka ibnu xajar wahada kani yushciru wuxuu ku tusayaa biana man qaala qofkii yidhi can abiihi can jaddihi ikhtisaaruu ku sameeyey mihaalki ma leh can abiihi can jaddihi yaa dhahayana camru bnu shucayb yani khulaasada waxay tahay xadiid ayaa waxaa laysku hayaa ma mursala mase waa mawsuul qaar baa marka waxay u wariyeen xadiidkana camru bnu shucayba iska leh camru bnu shucaybin can abiihi can jaddihi ay qaar dhaheen qoladaas marka waxay raacday salakuu cala aljaadda leanna camru bnu shucayb wuxuu ka wariyay can abiihi can jaddihi mar waana marfuuc xadiidka sidaas u dhisan mawsuul macnaa ujeeda qaar kalena waxay yidhaahdeen camru bnu shucaybin can saciid bni اlmusayab qaala qaala rasuulu llahi sal l slam marka kanna waa maxay waa mursal soo maa kan dambe oo mursal maxaa lagu rajaxay oo arkaynaa marka waxaa lagu rajaxay dabcan qiso nooc qiso ah wuxuu leeyahay marka wahada yushciru biana man wuxuu kutusayaa kan buu yidhi qofkii yidhi can abiihi camr bnu shacayb can abiihi can jaddihi salaka aljaadda ayuu qaaday kaas wailaa haddii kale falow kaana cindahu haddii cinda camrin camar agtiisa hadduu ahaan lahaa can abiihi can jaddihi xadiid hadduu uga haysto mas'alada lama xtaaja uma baahdeen an yarxala fiihi ila lmadiina inuu madiine aado si uu saciid ula soo kulmo umaba baahdeen wayaktafii fiihi ou markaa ku kaaftoomo bixadiidi mursal xadiid mursala inuu ku kaaftoomo maba u baaha lahayn haddouba xadiidka can abiihi can jaddihi oo u haysto inuu inta madiino taga xadiid mursala ku kaaftoomo maxaa u geynaya isagoo mar isagoo mawsuul heli karo yani xadiidku wuxuu ahaa laa طalaaqa ilaa bacda nikaaxin asalka horta kaas waay qisada laa alaaqa dalaaq ma jiro ilaa bacda nikaaxin nikaax gadaashiis unbuu dalaaq imaan karaa baabkaas ayaana bukhaari baab saas uu ku keenay kitaabu dalaaq aathaar badan buu keenay ibnu xajar marka sharxiibu wuxuu ku yidhi laakin fiihi cila xadiidkan marka camr ibnu shucayb uu keenay oo marna mawsuul laga dhigay oo xadiid marfuuc oo mawsuula laga dhigay marna mursalka lagu keenay markaasuu wuxuu yidhi laakin fiihi cilat اlاkhtilaaf xadiidka waxaa ku jirta uu yidhi marka cilat اlاkhtilaaf faأkhraja saciid bnu mansuur baa wuxuu soo saaray buu yidhi ibnu xajar min wajhin aakhara wej kale can camri bni shucaybi anahu su'ila can dalika qiso waa tan ujeeda qiso soo maha camr bnu shucayb waa la su-aalay arrintan mas'aladan faqaala wuxuu yidhi kaana abii aabbahay carada calaya imra'atan aabbahay baa haweenay iisoo bandhigay yusawijuniihaa oo ii guurinayo haween buu marka iisoo bandhigay markaas wuxuu yidhi haweentan guurso fa abaytu waan diiday an atasawajaha inaan guursado wa qultu waxaan idhi hiya taaliqun ilbatta yowma atasawajuha waaba furan tahay buu yidhi furiin go-an ayay furan tahay maalinkan guursado isaga ma qaban naagta markaan mogto war guurso ma guursanayo markaasuu yidhi maalinkan nikaaxsadaba waa furan tahay dalaaqii buu ridayaa qabla yacnii cismadiisu iyadoon waxba ku jirin ayuu ridaa soo ma arkaysa hadalkaasuu yidhi marka uma nadimtu camar marka wuxuu yidhi waan ka shallaayey faqadimtu lmadiinata arrintii waa ka shallaayey madiina aan soo galay faqadimtu lmadiinata fasa'altu saciida bna almusayab ayaan su'aalay wa curwata saciid iyo curwaan su'aalay aalay faqaalaa waxay yidhaahdeen labadoodaba qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama laa talaaqa ilaa bacda nikaaxin faqaalaa qaala rasuulu llahi sal l slam waa mursal soo maha xadiidka marka mursalkaa xadiidka mursalka ah qisaa la socoto soomaa marka qisaa la socoto weliba haddii camru bnu shucayb xadiid marfuuc ah oo aabbihiis aabbihiina awowgiis ka warinaayo awowgiisna nebiga uu ka warinayo sal l slam hadduu og yahay maba u baxaanba dhibkaas maba isgeliya inuu madiino tago oo su-aashan soo weydiiyo xadiid mursala oo ku gaabsado ma yeeleen sidaas waa la fahmaa umalaynaa meeshaas marka mithaalkan marka uu sheegaya kaas wa mihlu qowli bni xajarin hunaa ibnu xajar qowlkiisa waxaa meeshaan la mid ah qowlu abi xaatim abu xaatim warkiisa uu yidhi low kaana cinda qays waa qays bnu abi xaasim hadduu ahaan lahaa riwaayo hadduu lahaan lahaa can ilmugiira can اnabiy sal l l slama ou ka haayo lam yaxtaj uma baahdeen an yaftaqira inuu u baahdo ilaa an yuxaditha can cumara mawquufan eh, marka yani wuxuu leeyahay eh, masalow ka warramayo haddii marka qaara waxay keeneen riwaaya qays bn abi xaazim can اlmugiira can الnabiy sal l slam wuxuu leeyahay marka qisaana jirto oo qays wuxuu u baahday xadiidkan inuu cumar mawquuf ahaan uga wariyo haddii marka marfuuc ou u haysto oo marfuucaani ou sax yahay uma baahdeen cumar inuu mawquuf ahaan uga wariyey maba loo baahdeen wa min amhilati tarjiixi tarjiixa amhiladiisa biwuruudi tafsiilin ou soo arooro hadda qisaan sheegnay soo maaha yacnii tafsiil soo arooriddiisa wax lagu rajaxo amhiladeeda waxaa ka mid a fii riwaayatin riwaayo dhexdeeda ku yimid tafsiil riwaayo dhexdeeda ku yimid duuna ukhraa aan ku imaanin midda kale oo waxna lagu rajaxayo qowlu daara qutniy baa ka mida ah, wasaxiixu qowlu man fasalahu xadiid buu soo waday marka wasaxiixu wuxuu yihi qowlu man fasalahu saxiixa waxaa ah qowlka ninka kala tafsiiliya oo kala dhigdhiga leanna tafsiilku ziyaadatu dabdiyo u baahan yahay qofka inuu wuxuu xifdiyey ayaad fahmaysaa haddii hadda qof aada maalan wuxuu kuu sheego aad qisaad weydiisay war sidaas dhacdadaas ka warran saasaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi war dhacdadaas meeshaas markay ahaydna saasay u dhacday meeshaas kale markay joogtayna saanay u dhacday ninka yidhi iyo ninka halsi iskaga sheegay labadooda isku xifdi miya maya ninkan wax kala dhigdhigay marka ziyaadatu wuxuu haya aaduu u hayaa qisada wa qaala ayضa sidoo kale wuxuu yidhi waxadiiuhumaa waxadiiduhumaa xadiidkooda owlaa bisawaabi u dhow liannahumaa fasalaa way kala sooceen maa beyna xadiidi abi mascuud iyo wagayrihi bay kala sooceen sagaal atafarudu tan sagaalaad waxay tahay marka tafarud qariinada marka min qaraa'ini tarjiixa iyo ka mida tafarudka wa hadihi alqariinatu qariinadan laa taridu ma soo aroorto ma soo arooreyso fi likhtilaafi bayna aruwaati ruwaadda khilaafka dhexdooda ka dhexeeya dhexdiisa ma ku imaanayso bal tariddu way soo arooreysaa fi lxadiidi alfardi alwaaxidi xadiidka keligiis ah alladii laa duruqa lahu ukhraa oo duruq kale aan lahayn marka tafarudka aan ka hadlayna waxay tahay waa xadiid keligiis socdo oo sanad kaleba aan lahayn ikhtilaaf ma aha ayb wa min akhari اlxufaadi tacliila bihada biha alimaamu اlbukhaariyu culimada tafarudka wax ku cileeya wax ugu badan imaamu lbukhaariyaa ka mid a fahuwa kahiira maa yaquulu waxaa badan inuu yidhaha fii kutubihi laa yutaabacu calayhi maca cadami dikrihi aya اkhtilaafin cala اruwaati isagoon wax khilaaf sheegayni wa ashaddu maa yakuunu waxaa dhacayo ama ahaanaya kan ugu daran waashaddu maa yakuunu dacfu dalika markuu yacnii ugu daran yahay kaa dacfigiisa waa idaa tafarada saduuqun nin saduuqa xadiidkiisu xasan iska ahaa lahaa laanna saduuqa xadiidkiisu waa xasan xasankana waxaa dabdigaa khafiifa soomaha raawigiisa ayb ninkii awalba dabdigiisa khafiifka ah hadduu keligii wax warinaayo ka war aw naxwahu aw naxwahu ama wax lamida saduuqa can xaafidin ou kala gooni noqdo kabiirin weyn xaafid weyn uu kala gooni noqday keligiis ka zuhriyi wa maalikin oo kale lahu asxaabun kahiiruuna asxaab fara badan leh yaxmiluuna xadiidahu xadiidkiisa xambaaraan walaa yarwuuna maa rawaa mana warinayaan wuxuu wariye isaga ninkan maa tatawafaru alhimamu waxa ay himamku ay yacnii eh, iyo wadawaaci ay u dawaacida iyo himamku ay keenayso calaa riwaayati maa rawaahu wuxuu wariye werintiisana ay keenayso faina alxufaada qaaliban xufaaddu sida badan maa yaruduuna hadihi الriwaayata wa yuciluunaha bالtafarudi faina alxufaada haaliba maa yaruduuna haaliban maa yaruduuna xufaadda waxaa yani wax aada u badan inay radiyaan hadihi riwaayata riwaayadan wayuciluunaha ayna cileeyaan bitafarudi ay ku cileeyaana haalib oo badan famin dalika waxaa ka mida qowlu axmeda fii xadiidin asxaabu abi hurayrata almacruufuuna laysa hada cindahum ardaydii abu hureyre la yaqaanay ma haayaan xadiidkan yani xadiidkuna mima tatawafaru bihi dawaaci walhimam waxaa weeyaan calaa riwaayatihi haddana ma warinayaan dadkii abu asxaabtii abu hureyra nin iska saduuq abaa la gooni noqonayo taa waxay kutuseen marka tafarudkaas inay wax ku jiraan famin dalika waxaa ka mida qowl axmed waqaala bnu maciin dhe waxa uu yidhi hada wahmun low kaana hada haakada hadduu ahaan lahaa laxadatha bihi nnaasu jamiica can sufyaan dadka o dhan aan sufyaan ka warin lahaa wamin shawaahidi dalika waxaa ka mida ayضa qowlu abi xaatimin fi xadiidi rawahu ismaaciil bnu rajaa ayna kana thawriy washucbatu can hada اlxadiid xadiidka ismaaciil ibnu rajaa uu warinaayo aawey buu yihi thawri iyo shucba xadiidkan xagow ka maray yani labadooda weri lahaay waayo hadduu xadiid jiran yahay wa qaala ayضa sidoo kale wuxuu yihi falow kana hada اlxadiidu hadduu ahaan lahaa can اlxuri ninka kaana awala maa yus'alu canhu waxa ugu horreeya la su-aalay ahaan lahayd fa ayna kaana haa-ulaa'i alxufaad canhu xufaadan aaway xaggiisa xufaadda xaggiisa ka wariso aaway ma warinayaan ayagaa ka wari lahay waay hadduu jiro ayb haddii marka xadiidkaa xur ou kaba yani xaggiisa ou ka yimid oy runba tahay waaba la su-aali lahay isaga laftiisa yani su-aasha waxaa laga yaaba inuu ka wado waxyaabaha aakh tabicada lehoo loo raacan lahaayo ayayba ka mid ahaan lahaa marka ma jiro waa kama sugnaana wa qaala aydan sidoo kale wuxuu yidhi walow kaana hada alxadiidu cinda shucbata hadduu ahaan lahaa kana awala maa yus'alu can hada alxadiid wa min ashawaahidi asariixati waxaa ka mid ah fi dalika qowlu abi xaatim can xadiidin rawaahu quraan bnu tamaam can ayman bni naabil qaala wuxuu yihi lam yarwi hada alxadiida ma warinin can ayman ilaa quraanu walaa uraahu maxfuudan ma umalaynaya inuu maxfuud yahay ayna kaana asxaabu ayna kaana asxaabu ayman bni naabil can hada alxadiid aaw ardaydiisi maxay u weri waayeen qaala dalika sidaa buu yidhi waaymanu laysa bilmashhuuri lmukthir weliba aymanu bnu naabil mukthir ma aha isagoo mukthir aan ahaynuu sidaa leeyahay fakayfa xaalku sidee noqona idaa tafarada raawin hadduu la gooni noqdo idaa tafarada raawin hadduu la gooni noqdo mukhtalifun fii fiihi raawil la isku khilaafsan yahay hadduu kala gooni noqdo ka waran u la gooni noqdo can mithli zuhriyi zuhri oo kale uu kala gooni noqdo waqataadata oo kale iyo wanaxwihima min alxufaadi اlmukiriina fakalaamu abi xaatimin wagayrihi fiihi min baabi awlaa ay man kaanoo aan mukhir ahayn haddii la yidhi ayna asxaabuhu hadduu xadiidkan jiro maxaad u malaynaysaa buu leeyahay ninka zuhri iyo qataado ka wariyo xadiid aynan asxaabtii waaweyneyd ka warinaynin asxaabtiisii waaweyneyd ayb markaasuu wuxuu yihi waqad yuqbalu tafarudu lisababin aakhar marka waa muhiim meesha tafarudkii marka sida wax loogu cileeyo kuu sheegay awalan tafarudka la cileynaa yani marka wax lagu cileynaya horta man iladii yatafarad yaa la gooni noqonayo qof aan xaafid weyn aan ahayn muxuu ku yidhi saduuqii wanaxwuhu naxwuhu ninka kasii hooseeyana kaba daranba saduuqin saduuqun wa naxwuhu markuu leeyahay xaafidku waa la aqbalaa tafarudkiisa hadda maalan maalig oo kale hadduu zuhri keligii xadiid ka wariyey yuqbal limaxallihi fi lxifdi waaljalaala laakiin haddii uu ka wariyey sufyaan ibnu xusein keligiis oo kale waxaa la dhahayaa ayna asxaabu zuhri markuu werinayo sufyaanka tan labaad waxay tahay marar marka waxaa jirta raawigaa saduuqa ah marka mukthir iyo muqilna waa isku mid mukthirka min baabi owlaa waayo haddii ninaan mukthir ahayn la yidhi ayna asxaabuhu lxufaad mukthirkaa kasii owleysan ayb mar waxaa jira marka saduuqa tafarudkiisa la aqbalayo la yeelayo qaacidadaasuu rabaa marka inuu ku siiyo qaala bnu rajab ibnu rajab wuxuu yidhi mima yastadilu bihi اla'imatu kahiiran aimadu waxay usoo deliishadaan in badan waxaa ka mid ah calaa sixati riwaayati man infarada biاlisnaadi isnaad qofkii la gooni noqday riwaayadiisa saxiixnimadeeda waxay u deliishadaan waxyaabaha ay u deliishadaan yani waxaa ka mid ah idaa rawa alxadiida biاlsnaadi xadiidka haddii uu ku wariyo bilisnaadi isnaadkii alladii rawaa bihi ljamaaca isnaadka ay jamaacada ku wariyeen hadduu ku wariyo yani wuxuu ka wadaa raawi saduuq abaa ah wuxuu la gooni noqday zuhri oo kaleu xadiidka la gooni noqday sanad gaara ah, waxaan ujeedaa raawi saduuq abaa ah sanad gaar ah buu marka xadiid ku keenay sanadkaas ka duwan ayaa jamaaca min alxufaad ay wax ku wariyeen iyaguna isaga marka ninkaani maanta xadiidka sanad gooni ah sanad gooni ah buu la yimid xufaaddiina sanad kaley la imaadeen <coughs> markaas xufaaddu raawigaani marka sanadka goonidaa la yimid tafaruduu ku jiraa baabulاkhtilaafna hadda maku ma ma ka hadlayno waayo baabulاkhtilaaf waxuunan ku ahayn yacni kanna xadiid gooni ah waayo kanna xadiid gooni ah keliya ninkan sanad buu keligiis wataa maalan qoladan markay xadiidka ka dhigeen <coughs> cubaydillaahi can naafic can ibni cumar markay ka dhigeen kanna wuxuu ka dhigay isaga cubaydillaahi qofaan naafic aan ahayn can cabdillahi bni dinaar can abi hurayra oo kale u ka dhigay ninkan marka eh, saduuq ah xadiid gooni oo wataa keli cid kale aysan la warinin marka marka raawigan saduuqa ee xadiidkan sanadkan goonidaa oo wax ku warinayo sanadka ay xufaadda wax ku wariyeenna hadduu la qabo yani xufaaddiina waa la shaarikay kanna waa la gooni noqday waa la aqbalaa markaas markaas waa marka la aqbalaya idaa rawa alxadiida bilsnaadi aladii rawaa bihi ljamaacatu kaas waa marka ayib raawigan munfaridkee sanadkan la goonida noqday haddii sanadkan goonidaana uu wariyey ka kale oo ragga kale ay wariyeen ou dhinac uga jiro oo wariyey ninkaa marka waa xifdiyey baa la dhihi karaa waana la qaadanaa markaas ma la garta marka meeshaan tafarud markaas waxba laguma cilaynayo laakiin hadduusan la werinin dadkan oo asaga keliya oo wato tafarudkiisu marka waa waa waa cilow keena marka xadiidku waa cilayna leanna inuunan xifdinin ayaa markaa ay u badan tahay kana isaga darayna qaraabat lmatni matniga qaraabadiisa kan tobnaad wamacnaa hada an yakuuna fii lafdi اlxadiidi xadiidka lafdigiisa inay ku sugan tahay min algharaabati haraabada xaggeeda maa tajcalu wax keenaayo wax ka yeelaya markaa kownahu marfuucan inuu marfuuc ahaada ka dhigaayo baciidan mid fog xaysu ina xufaada alxadiidi xufaadda xadiidka likahrati mumaarasatihim lihada اlcilmi mumaarasada iyo badan ay xadiidka cilmigan uleeyihiin saara ladayhim agtooda waxaa ahaatay malakatun malaka qawiyatun xoog badan fii fiqhi lmutuuni mutuunta fiqigeeda iyo wacaadati nusuusi nusuusta caadada annabawiyati nusuusta nebiga loo nisbeynayo caadadeeda lafdan wa macnan lafdan wa macnan ba ay u yaqaanaan dowqooda markaas ku garanaha wa min shawaahidi dalika waxaa ka mida ah xadiidu abi hurayrata marfuucan inamaa sumiya albeytu alcatiiqa ayaa lagu magacaabay liannahu cutiqa min aljabaabirati albeyt alcatiiq waxaa catiiq loogu magacaabay buu leeyahay waxaa laga xoreeyey jabaabirada arsalahu macmarun macmar mursalu ka dhigay wawasalahu hayruhuna waa wasliyey faacalahu abuu xaatim araazi abuu xaatim abuu xaatim waa cileeyey biqowlihi buu ku cileeyey xadiidu macmarin cindii ashbah macmar xadiidkiisa u eegyahay sawaabka yaa u ekaansha badan liannahu laa yaxtamilu an yakuuna can اnabiy sal l slam marfuucan in nebiga xaggiisa laga rafciyo oo xagga nebiga uu marfuuc ka ahaado xadiidkanoo kale ma qaadan karo taas maxay warkii nebiga uma eka wayn wafii xadiidi bni cabaasin marfuucan khayru ljuyuushi arbaa arbacata aalaaf juyuush waxaa uu khayr badan afar kun qaala abu xaatim mursalun ashbah mursalnimadu sawaabka ugu dhow yahay laa yaxtamilu hada alkalaamu yakunu kalaama nabiy sal l l slam hadalkan ma ixtimaalayo inuu ahaado hadalkii nebiga sal l slam wa qaala ayضa fii aharin can cumara bn اlkhadaab mawquufa calayhi lagu waqfiyey wuxuu ka yidhi walaa axsibuhu ila wahamun qalad inuu yahay ma wax kale u malayn maayo yushbihu kalaama zuhriy hadalkan hadalkii zuhriba uu egyahay waana la kala gara karaa dadka hadalladooda oo adigo haddaad qofkaad waqti dheer warkiisa dhegaysanaysay oo aad yani ama cilmiga ka dhegaysanaysay oo kale de warkiisa waa ka aqoon kartaa warka kale wa min hada albaabi baabkan waxaa ka mida waxaa ka mid ah an yakuuna almatnu matnigu inuu ahaado mima yashtahiru mithluhu wax isagoo kale mashhuur uu noqonayo cinda ruwaati beladihi qisadaa beledkeeda ruwaadeeda wax agtooda mashhuur ka noqo lahay haddiise ayagu sheegin fayaأtii min beladin aakhara beled kale kalow ka imaana marka warku beledkii qisadu ku saabsanaydna warba looma haayo fayustagrabu min hadihi alxayfiya dhinacaas waa la qariibsanaa ayib an kayfa lam waxaa la qariibsanayaa an kayfa lam yarwihi ahluhu beledka ahelkiisa sidee bay u warin waayeen waa la qariibsanaa wahum owlaa bihi ayagaana ku owlaysan faqad qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi ina insaanan qof ayaa waqaca fii bi'ri zamzam ceelka zamzamkuu ku dhacay famaata waa ku dhintay fa amara bnu cabaasin wuxuu amray bilcuyuuni ilaha ka baxaya ceelka fasudad waa la daboolay wa an yunzaxa almaau biyaha in la kadib in biyihii la dhuro qaala bnu cuyayna ibnu cuyayna ayaa wuxuu yidhi caqibahu xadiidkan gadaashiisa walaa yacrifu ahlu makkata reer maka ma yaqaanaan hada alxadiida xadiidkan wainamaa jaa'a min qibali اlciraaq ciraaq uu nooga xaggeedau ka yimid yani hada nafsuhaa iclaal waay tacliili sufyaan bn cuyayna reer maka waay soo maha abu moxamed alhilaali sufyaan bn cuyayna almaki ama reer maka waay yani anagii reer makaaba mafa maqal uu leeyahay de qisadana zemzamay ku saabsan tahay ceel nin ku ninaa ku dhacay waa ku dhintay ilaha ka baxo hala daboolo biyihii hala soo yani qufo reer maka waa maqli lahaayeen laazim dhacdadaas ceelkii zamzamka ka dhacayso marka inay reer ciraaq bis wariyaan qaraabo intaasaan ugu filan yacni dadka xadiidku waa diqada aaday ugu wax la mida ma jiro culamaau lxadiid wararka tebintooda sida ay aada daqiiq ay ugu yihiin laya waa yaabaysaa wahada alxadiidu xadiidkan inamaa yaqdiru calayhi waxaa awoodaya man caasha maca alxadiidi wahada almabxathu dhacf mabxadkan kan oo aabakharaabat lmatniga inamaa yaqdiru calayhi waxaa karo oo awoodo sidan inuu wax u cileeyo man caasha maca alxadiidi qofka xadiidka la noolaaday wa cilalihi cilalkiisa la noolaaday wa turuqihi la noolaaday wa ruwaatihi ruwaaddiisa alfaadooda la noolaaday asiniina tawiila sanado dheer maca mulaasamati ahli ahlilfahmi bihi weliba dadka fahmaayana laasimitaankooda uu laasimay waalcukuufi calayhi ku dulnagaaday fayasiiru ladayhim agtooda waxaa ahaanayso malakatun malako laa yucabbaru canha biamrin aan laga cabiri karin xaggeeda aan yacni aan lagu cabiri karin xaggeeda arrin siwaa maa yahjumu calaa quluubihim aan ahayn waxa quluubtooda kusoo dhacaya markaas wayasbiqu calaa alsinatihim carabiyadoodan usoo degdegayo yacnii wuxuu kuleeyahy arrintan qaacido ma ma sheegi karaan qaacidadaas iyo qaacidadaasaan ku ogaanay ma dhihi karaane waa kitaabka awalkiisana waa ku soo sheegnay arrintaas mumaarasadooda iyo waxyaabahaas ayay markaa ku garanayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi